bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah <clears throat> wslm عlى nabiyina mxamed wآlih wصaxbih aجmaciin qala اlmuأlif raximah اllah tacaalى wqowluhu wujuh ywmaئidi naadiraة ilى rabha naadira wa qowluhu tacaalى clى اlأrائki yanduruun wa qowluhu tacaalى liladiina axsanuu اlxusnى wالziyaadة musanifka hadda nusuustan wuxuu ula jeedaa ihbaatu ru'yati اlmu'miniina lirabihim yowma alqiyaama mu'miniinta inay arki doonaan rabbigooda marki qiyaamada la gaaro marka musanifku wuxuu leeya wamima yajibu aliimaanu bihi qowluhu tacaala ay qowlu maa dala calayhi qowluhu tacaala wujuuhun yowmaidi naadira ilaa rabbiha naadira aragtiinadii mu'miniinta ay ilaahay araki doonaan yowma alqiyaama ilaahay wuxuu uri wujuuhun wajiyaala yowmaidin maalintaas naadiratun weeyaan midii iftiimayso naadiratun midii fiirinaysa weeyaanoo ilaa rabbihaa rabbigeeda ay fiirinaysa marka wujuuhun yowmaidin naadira aayaddan suurati alqiyaama ku jirto yowmaidin wujuuh markii le jamcu wajhin weeyaan marka wujuuhdii waa la ifteeninayaa alxusna alxusnu wاlbahjatu wاsuruur yaa lagala jeedaa waxaa loo diyaarinayaa maqaamka oo inay aragta ilaahi subxaanahu wa tacaala bani aadamkan daciifka ah yaa qof mas-uul e markii lagala kulmayo yaa waxaa isdiyaarin eh, la eh, samaynayaad yaabaysa qofka markuu nin boqor ama ah yahay ama nin raciis ah oo maanta dad lala kulmayo dadka sida loo diyaarina waad yaabaysaa famaa danuka birabbi alcaalamiin walilaahi almathalu laclaa marka hadda wujuuh baa la sheegay wujuuhda sifadeedana waa la sheegoo iftiimid waa naadira markii dhadadaad weeyaan markaasaa waxaa lagu soo xiray ilaa rabbihaa naadira rabbigeeda intii ka abay fiirinaysaa baa lyihi marka wejhi aragtiinada markii loo nisbeeyo ru'yadaas waa ru'yat lcayn weeyaan liannahu hunaaka ru'yataani ru'yat eh, albasar wa ru'yat lbasiira basarta waxa weeyaan aragtiinada basarkeeda wejigay ku taalla basiiradana qalbigay ku taalla fainaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluub alatii fi suduur buu ilaahay yiri jala jalaaluh marka markii ilaahay subxaanahu watacaala aragtiina la sheegay wejigana loo nisbeeyo waxaa macnaha wax lagu fiirinaya wejiga uu yahay yaa waxaa inoo muuqatay in aragtiinadaas ay tahay ru'yat lcayn ko markii nadarkii lagu gudbiyey ilaa lafdigaas ane inay aragtiina ay tahay aysan ahayn bimacna alintidaar yay haddana noo caddaysay nadarka lafdigaas marna cuddiya binafsihi marna biilaa baa lagu gudbiya labadaas xaraf midba macnuu ku leeyahay haddii asiga naftiisa uu u gudbow mafcuulkii naftiisa u qaato unduruuna naqtabis min nuurikum oo kale bimacnaa intadiruuna bay noqonaysaa mar haddii ilaa lagu gudbiyo oo nadara muxamadun aw caliyun ila aljihati thaaniya haddii la yidhaahda aragtiinay noqonaysaa hadda marka ilaabaa lagu gudbi oo ilaa rabbihaa naadira marka aragtiinadaas waxa weeyaan waa ru'yat lcayn taas marka waxay tusinaysaa ihbaatu ru'yati اlmu'miniina lirabihim yowma alqiyaama marka yowma alqiyaama aan leenahay waxa weeyaan adduunyada ilaahay laguma arkayo jala jalaaluhu xataa waxa weeyaan akramu lmakhluuq wa huwa nabiyuna maxamed sala allahu alayhi wasalam yaa saxaabada isku khilaafeen hal ra'aa rabbahu bicaynayh am la qowlka ay saxaabada u badan tahay oo caaisha ay ugu horeyso inuusan nabiga caleyhi salaatu wasalaam leylat alisraa walmicraaj ilaahiisa indhaha uusan ilaahay uusan indhihiisa ku arkin waxa weeyaan xijaabuhu nuur baa ilaahay nabigiisa uu yiri markii la weydiye rabbigaada ma aragtay nuuran annaa araahu buu yiri seen ku arkaa nuur baaba ilaahay ka sokeeya xijaabuhu nuur low kashafa wajhw laxtaraqat subaxaatu wajhu man taha ilayhi basarhu aw kama qaala salى اllahu alayh wasalam haddii ilaahay wejigiisa uu kafeydi lahaay nuurkiisa dadka ninkii makhluuqaadki wixii ilaahay fiiriyo o dhan way wada guban lahaayeen hada fi dunyaa weeyaan laakiin aakhirada markii la gaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wuxuu u abuura awood iyo aragtiina kartile ay ku arki karaan ilaahi subxaanahu wa tacaala marka laa yuqaasu umuuru dunya calaa umuuri alaakhira sidaas weeyaan qolabaa waxay leeyihiin markii nabiyulaahi muusa ilaahay uu ka dalbaday inuu arko walamaa jaaa muusa limiiqaatina wa kalamahu rabuhu qala rabbi arinii andur ilayk qaala lan tarani muctasila iyo dad badan baa waxay leeyihiin maadaama uu ilaahay nebi muuse ku yiriyey lan taraani ima arkaysid yaa daliil waxay u tahay intifaau ru'yati illahi fi dunya wa fi laakhira ay soo daliishteen markaasaa waxaa laleeyahay maya liasbaabin halaatha marka ugu horeyso waxaa leeyahay hada fi dunya weeyaan inay adduunyada tahay ru'yada ilaahay ay suuragal tahay muusa oo kaliimuraxmaan ah oo min ulil ulilcasmi ah jaahilka ma ahaan lahayn haddii ru'yada ilaahay mustaxiila ay tahay inuu dalbo wax ka suurogeli lahay ma ahayn laakiin wax mumkin ah ilaahay in la arki karo laakiin sidii aakhirada loo arkaya yuu u maleeyay nebi muuse in ilaahay adduunyada uu arki karo markaasaa la yidhi lantaraani ay fi dunyaa waa waa nuqto weeyaan nuqtada labaad in lantaraanidaa fi dunyaa lala jeedo waxaa uu daliil eh nusuustan hadda ru'yada kusoo aroortay oo ilaa rabbiha naadira ay qeyb ka tahay waljamcu bayna nusuusi waajibun waxa weeyaan aayadaas iyo aayaddan isma diidi karaan sida axaadiida noo imaan doontana sariixa mutawaatira inay muminiinta ilaahay yowma alqiyaama ay arki doonaan amaa qowl lmuctasila lan taraanii ay yidhaahdeen lantaas tufiidu nafya muabada waxay nafyi muabad ah ayay tusinaysaa oo lan taraanii ay fi dunya wa fi laakhira ay macnaheedii tahay marka waxaa le hada kalaam marduud weeyaan liana lan fi luga alcarabiya wain kaanat tufiidu nafyan laakinaha laa tufiidu ta'biidan waxaa kugu daliil ah haddii ay lan tufiidu ta'biida lam takun bxaaja ilى ta'yiidiha bالتأbiid bqowlihi tacaala walan yatamanawhu abada bma qadamat aydiihim fiiri walan yatamanawhu abadana lagu daray hadday lanta tufiidu ta'biid abadan laguma dari lahayn walidalika ibnu malik fi kitaabihi اlkaafiya oo midkan alfiyada laga soo gaabiya waman ra'a nafya bilan muabada faqowluhu rdud wa siwaahu facdu daaburi ninkii ku yiraahda lan nafyi muabaday faaidaysaa faqowla hurdud fa faqowla hurdud qowlkiisa cili markaasuu iri wamaa siwaahu facduda wixii kasoo haray qowlkiisa ninka yiri lan laa tufiidu tabiida qowlkaas ninka sidaas yiri hadalkiisa gacansii buu yiri oo macnaha hadalkaasaa sax marka eh, waxa weeyaan nadarki waa naciimta ugu qiimaha badan oo dadka mu'miniinta lagu jaaziyo midda kale alimaamu shaafici yaa wuxuu ri fi tafsiiri qowlihi tacaala kanlaa inahum can rabbihim yowmaidin maxjuubuun gaaladii iyo kufaartii markii laga sheegaynay yaa la layidhi ilaahay inay arkaan yaa laga xijaabay markaasuu wuxuu yiri imaamu shaafici lama xujibuu fi lghadabi dala calaa ana almu'miniina yarawna rabbahum fi ridaa ilaahay markuu carooday gaaladii u carooday caradaas awgeed inuu ugu manciyey inay arkaan waxaa laga fahmayaa markuu muminiinta raalli ka yahay inay raalinimadaas ilaahay subxaanah wa tacaala uu raalli ka yahay awgeed ay arki doonaan marka wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira waxaan baciid ahayn in lagu abaalmariyo ninka adduunyada intuu joogo ilaahay lama arkay qiyaamada dhahayo in ilaahay uu ku ciqaabo inuu ka xirmaanay aragtiinadiisa ay arki doonaan dadka muminiinta ah walidaalika qofka muminka ah nusuusta asagoo ku camal falaya nicmadaas weyninka badanana aan wax lamid aanan jirinna rajaynayo inuu ithbaatu ru'yat illaahi lilmuminiina aw ithbaatu ru'yati lmuminiin lirabihim yowma alqiyaama inuu suga wa bal waxa weeyaan dadka aswaajka ah maalin baa jirto min kulli usbuuc oo dadka muminiinta ilaahay ay booqanayaan ay arkayaan marka kulamaa dahabuu ila allahi liru'yatihi yarjicuuna waqad isdaaduu xusnan wa jamaalan marka nicmadaas ilaahay in laga baryo waa in la inkira ma ah markaasuu haddana ilaahay wuxuu yihi cala alaraa'iki yanduruun cala alaraa'iki sariiraha korkooda iyo yanduruuna iska fiirinaya hadda lafdigan lama sheegin waxa la fiirinaya hal ilaa rabbihim miya ma ayagaa qaarkood yanduru bacduhum bacdan miya hal yanduruuna ila anaciimi almuqiim miya waa caam marka waxaa fiican shayga hadduu caam yaha an yuxmala calaa cumuumih marka dadka muminiinta cal araiki cal araiki araik waa jamcu arika waa sariiro oo waxaa lagu tilmaamaa sariiraha arooska ah oo daahiyadooda kor loogu sii daay oo macnaha ayadana sariirtan hoose ay ku jirtaa oo macnaha kuwan sida dhilmaayada laysaga celiyo oo kale oo xariir iyo wax lamid ah yaa ku daboolan ayada dhan marka luqal alcarabiya ariika kaasaa la yidhaahda marka dadka muminiinta ikraaman min allahi tacaala lahum yaa sariirahaas dhaadheera lagu fariisinayaa saa u qiimaha badan markaasay isfiirinayaan ayagay ilaahay bay fiirinayaan nicmadii ilaahay uu siiyey bay fiirinayan jannada yatamatacuuna bitilka ru'ya cala alaraa'iki yanduruun waxaa sidaasoo kale kamida ah qowluhu tacaala liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada liladiina kuwii waxay leeyihiin axsanuu wanaag sameeyeen alxusnaa janna bay leeyihiin iyo wa ziyaada dheeraad xusnaa waa janno wa ziyaada maxay tahay nabigaa la weydiyey kamaa fii saxiixi muslim markaasuu nebigu wuxuu ku fasiray ziyaadadaas waxaa weeyaan ru'yatu rabbi alcaalamiin allaha caalamka o dhan rabbi oo la arko yaa ziyaadada waa nicmo jannada ka qiimo badan wa kamaa ana ridwaan allahi tacaala can ilmuminiina uu jannada ka wen yahay yaa ruyada ilaahayna ay ka nicmo badan tahay waxoo dhan wa ridwaanu min allahi akbar jannadii markii lasoo sifeeyey wa masaakina ayibatan ilaahay markuu soo yiri oo jannadii oo lasoo sheegay yaa layihi wa ridwaanu min allahi akbaru dalika huwa alfawzu alcadiim ridwaanka ilaahay iyo ru'yadiisa jannada waa kasii qiimo badan yihi laysa hunaaka axadu aclamu min rasuuli illaahi bima bikitaab illahi tacaala bani aadan waxaa weyaan madax adagtinidiis intuu gaaray nebigii qur-aanka lagu soo dejiyey oo ilaahay yiri wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim yaa ziyaadadii wuxuu noogu fasiray inay tahay ilaahay oo la arki doono qiyaamada marka inna anta aan nimaado oo aan irahda maya ilaahay lama arki karo oo haddii ilaahay waa la arka aan iraahdo waxaa ka laasimaya ilaahay inuu jismi noqdo jismi haddii uu noqdana yushbihu makhluuqaatihi wadalika mustaxiilu cala allahi fiiri waxa weyaan jaranjar oo maa anzala allahu biha min sulطaan oo dadka iska samaysteen ilaahay markii waa la arkaa layiri laa yataratabu cala dalika anahu jismu liana aljisma lam yahbut laa nafya walaa ihbaata fi kitaab illah walaa sunati rasuulih waa laga aamusaya marka wax ru'yadii sida loo anfiyo lawaasim baatila in laga ratibo waxa weeyaan laa caqlan walaa sharcan lama yeelay haddii hadeertaasaa la yiraahdo asmaada ilaahay iyo sifaadkiisao dhan yaa la nafyina haddii sidaa la yirah lannahu wax kasta haddaa tiraa waxaasaa ka laasimayo caqquulkaada wixii ay fahmi kartaa lagu sheegay qofka muminkana samicnaa wa aطacnaa inuu yidhaahdaa laga raba marka hadda nabiga waxuu noo sheegay kamaa fii saxiix muslim ziyaadadaas inay tahay ilaahay in la arki doono jala jalaaluh wa qowluhu tacaala lahum maa yashaauuna fiiha waladayna masiid lahum waxay leeyihiin muminiintii maa yashaauuna waxay doonaanay fiiha fi ljanna kuleeyihiin waladaynaa agteenana ilaahay wuxuu leeya waxaa agteenana ah masiid dheeraad jannada waxa weeyaan qof kasta wuxuu rabo uu ka helaya ilaahay baa wuxuu iri wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wa taladu اlacyunu wa antum fiiha khaaliduun jannada laba shayba waajahan qof kasta wuxuu raba uu ka helaya ninaa wuxuu iri ilaahay rasuulkiisa ou jannada waabad ammaantee jannada fardama laga helayaa buuri markaasaa la waxa aad ka rabtid oo qalbigaada ku soo dhaca ilaahay fii tilka laxda buu ku siinaya oo waxaa lagu siinaa baa layihi xataa khuyuul min yaaquutatin xamraa farda oo dahab iyo iyo lulu iyo waxay badan ka samaysa iska dhaaf midan kale oo xayawaanaadkan bahaaimte ma ah marka ninkii zarci rabo isla markia la siina ninkii xoolo adduunyo ku ijtihayn jiray oo raba inuu ru'yadooda ku raaxaysto isla markia loo abuura isla markiibay hadana ay saalix noqonayaan fiiha maa tashtahihi lcinsu waxaa dheeraad eh wafi ljannati maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calى qalbi bashar buu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam marka jannadii waxa weeyaan sidaas w marka waladayna masiidkaas musanifka hadda wuxuu ula jeedaa inay masiidkii bimacnaa ziyaadadii ay la macno tahay oo liladiina axsanu اlxusna waziyaada iyo waladayna masiid inay labadii isku macno tahay oo labadii ay maadaama lahum maa yashaauna fiiha la yiri jannadii wixii ay ka damcaan oo dhamay ka helayaan haddana dheeraad bay leeyihiin waxay daliil u tahay inay ru'yadii macnaheedii ay tahay iyo wixii lahal calaa kulli xaal waxa weeyaan ru'yada waa thaabita dadka mu'miniinta ah walaysa macnaa dalika in ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aan idhaahdo waa la arkayaa ananaa nuxiituhu bibasarinaa ma aha laa tudrikuhu اlabsaaru wa huwa yudriku اlabsaara wa huwa latiif اlkhabiir yani ixaata anaga masama ilaahay waa la arkaa marka leeyahay aragtiinad aragtiinadiisaas aragtiinadan ilaahay arkayno haddii uu nagu manaysto jannada la galo macnaheeda ma aha ilaahay inaan koobi karnon aragtiinadiina ku koobi karno oo aan ogaan karno ma aha walaa yuxiituuna bihi cilman haddii la yidhi oo annaga xataa cilmiga ilaahay na baray wuxuu na fahamsiiyey ilaahay cilmigiisa iyo asigoo dhan iyo xaalaadkiisa aan koobi karin araggeenana ilaahay kuma koobi karno laakiin ilaahay waan arkaynaa jala jalaaluhu asigoo aan eh, makhluuqaadki aragtiinadeeda looga qiyaasanaynin oon la lahayn yataratabu calaa dalika aljismiya yaa la sugaya markaasuu musanifku yihi hada albaabu baabkan kan ah fi kitaab illaahi kathiirun waa badan yahay haddii aayaadka qur'aanka la tatabuca alatii tuhbitu wa tadulu calaa ru'yati اlmu'miniina lirabbihim waa badan tahay man tadabara alqur'aana qur'aanka ninkii aada u tadaburo oo macnaha macnihiisa xaawila inuu fahmo daaliban xaal uu yahay mid dalbaya lilhudaa minhu inuu qur'aanka hanuun ka qaato tabayana lahu ariiqu اlxaqi xaqa ariiqiisa uu cadaanay keli a mushkilada meesha ay ka jirta waxa weeyaan ninbaa qawaacid iyo e, e, wuxuu samaystay e, usus uu keligiis iska degsaday marka horeu ilaahay kitaabkiisa akhrinaaba uma diyaar aha inuu ilaahay kitaabkiisa hanuun ka qaatee wuxuu rabaa wuxuu aaminsanay inuu kitaabki ilaahay ku dabaqo yihaahdo aayad kasta waa inan waxa aniga aaminsanay ay tusisaa qofka haddii uu aaminsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala lama arki karo marka nas kastoo soo maro inuu sida u tusinayo uu qaata diyaar uma ah haddii aayad ay soo aroortana yu-awiluunaha haddii xadiid uu yimaadana way inkirayaan liannahu qaacida meel u taallo oo ilaahay lama arki karo liannahu haddaan ihahda waa la arki karaa waxaa ka laazima ilaahay inuu jismi yahay lianna wax jismi un baa la arki karaa wax kale lama arki karo haddii jismi waa aan idhaahdana ashbahna bihi makhluuqaati wahaakada marka qaacidadaasay meel dhigteen ayaga ay samaysteen bicuquulihim ay ku samaysteen waxay ka mancinaysaa markan inay ilaahay kitaabkiisa hanuunkiisi ay wax ka qaataan waxaa la rabaa kitaabka ilaahay markaad aad wax ka inaad ka qaadati aad diyaar u tahay caqligaadoo saafia oo faadi'a inaad ilaahay kitaabkiisa kula kulantid marka kitaabkii ilaahay aad diyaar u noqotid meeshuu ku aadiyey inaad u hogaansatid ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum itibaac macnaheedi maxaa wixii adiga aad gooni meel u dhigdhigatood dhoodhoobata iska tuur waxyigaana raac qul inamaa attabicu maa yuuxaa ilay wmaa ana ilaa nadiiru mubiin nebi moxamed baa wuxuu leeyahay wax kale aniga ma samayn karo ilaa wixii laysoo waxyooda un baan raacaya marka waxyigii ilaahay inaad caqligaadi ka hormarisid waxa weyaan wax laga murugooda wa markaasuu ri uma fi sunati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam fasunatu tufasiru lqur'aana wa tubayinuhu wa tadulu calayhi wa kitaabkii hadda markii aad u fiirisa inta aan soo marayn oo dhan musanifka iqtasara cala alistidlaali biaayaati اlqur'aan marka haddana sunnadii buu marka kugu soo celinaya isla abwaabtii naftigeeda qaar ka mid a ah buu soo celinayaa xataa yadulaka calaa ana sunnata tasiiru maca kitaab illahi janban ilaa janbin in isku hal mishkaad ay ku socdaan qur-aankii buu intii hore aayaadkii kuu soo daliiliyey haddana sunnadii buu ku raacinaya markaasuu iri qur-aanka ninkii tadabura xaqa waa u cadaanaya haddana waxaa dheeraade huma fi sunnati rasuuli fa sunnatu tufasiru lqur'aana buuri qur-aankay fasiraysaa wa tubayinuhu way cadaynaysaa wa tadullu calayhi way tusinaysaa wa tucabiru canhu qur-aanka bay ka hadlaysaa tii hadda aayaddii aan soo sheegnayaa ka mid ahoo bilbayinaati wa e, anzalnaa ilayka bilbayinaati wazubri wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nebiga wadiifadiisa min wadaa'ifihi waxaa ka mid eh an yubayina linnaasi maa nuzila ilayhim min alwaxy qur-aanka walidaalika qur waxaa la yihahdaa markii in macnihiisa la ogaada la rabo tafsiiru lqur'aani bilqur'aan liannahu qur-aanka haddaa u fiirisid maa min aayatin fii aglab alaxyaan waradat fii makaan ila wa hunaaka aayaat ukhraa tubayinu macnaa hadihi alaaya haddii meel aayad qisaad arkaysaa nebi muuse biikhtisaar meel lagu soo arooriyey iyadoo mufasar ah oo mubayan ah ayay meel kale ku arooreysaa lafdi baa meel ku soo arooraya markaasaad arkaysaa lafdigii haddana qisadii lafdi kale loo bedelay yubayinu macnaa dalika lafdi wahaakada markii quraanka quraan lagu fasiro laga soo tago waxaa ku xigo tafsiiru lqur'aani bisunati nabiy sala allahu alayhi wasalam marka sunnadii weeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi wamaa wasafa arasuulu bihi in la rumeeyo waay rasuulka wuxuu ku sifeeyey rabbahu ku sifeeyey caza wajala oo min alaxaadiidi ah mase mubtada ka dhig wamaa wasafa rasuulu rasuulka wuxuu ku sifeey bihi shaygaas rabahu rabbigiisa uu ku sifeey caza wajala oo min alaxaadiidi ah asixaaxi ee saxiixda ahayd alatii axaadiidtaasoo talaqaaha ahlulmacrifati dadka macrifada ahalku ay kula kulmeen bilqabuuli aqbalid ay kula kulmoon ay aqbaleen axaadiidtaas uu ilaahay rasuulkiisa rabbigiisa ku sifeey wajaba aliimaanu bihaa in la rumeeyaa waajiba kadalika wajabada marka waxaa weyaan khabarkii wamaa wadi khabarkeedii waa fa min daalika waxaa kamid e mithlu qowlihi tacaala yanzilu rabunaa ila asamaai اdunyaa kula leylati xiina yabqa thuluth leyl inta waxaa laga hadlaya thubuutu nusuul ilaahi ilى samaai اdunya calى ma yaliiqu bijalaalih hadda sunadii nebiga waxay sheegtay nuzuul waay aayaadkii waana soo hormartay oo wa jaaa rabuka hal yanduruuna ila an taأtiyahum اlmalaa'ikaةu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabika nuzuul waay inuu ilaahay soo degayo lifasl qadaa ywma alqiyaama ay aayaadkaas cadeeyeen intana nusuul gaar ah bay axaadiitan u cadaynaysa nabiga wuxuu noo sheegay xadiid min asaxi alaxaadiid yanzilu rabbunaa inuu soo degi uu soo degayo ila asamaai dunyaa samada oo dhow samaai dunyaa samada anaga noo muuqata la samaawaatka waxa weeyaan allahu aladii khalaqa sabca samaawaati todoba samad inay jirto midaa noogu soo dhowaa samaa dunya layihaha dunyaa macnaha waxaa waaye waa qurba waa noo soo dhowdahay marka maa baynana wabayna wa baynaha masiiratu khamsi miati caam sama kasta midda kale waxay usii jirtaa shan boqol oo sano marka sidaasay eh, makhluuqaadkaas weyninka badan ilaahay u sameeyey marka kula leylati buu soo degayaa xiina yabqى markuu baaqi noqonaya thuluثu leyli اlakhiir habeenka qeybtiisa dambo thuluth waxaa la yihahda habeenka saddex marka loo dhigo qeybtiisa ugu dambeysa thuluth la yihahda habeenkii hadduu marka qaarkeed sagaal saac hadduu noqdo waxaa weeyaan lix saac wixii ka dambeeya thuluthu leyl ay galaysa hadduu habeenkii ou noqdo toban saacne waxa waay lix saacii barow ka bilaabanay badanaa habeenkii iyo maalintii waa kala yariin habeenka yar liannahu habeenkii wuxuu ku dhamaada wuxuu ku galaa guruubu shamsi waxauna ku dhamaada tuluucu fajri salaada subxeed markii la aadaamay habeenkii waa maalimaa bilaabatay ee qoraxda ma aha marka badanaa hal saac ama laba saac hadii mathalan haddeertaan habeenkii laba iyo toban saac ou galo ama lixda dadka qaarkiise u yaqaanan oo oo macnaha eh, hadduu habeenkii galo oo salaadii fajirkana kow iyo toban saac la aadaamo ama shanta subaxnimo la aadaamo kow iyo toban saac uu habeenkii noqda markaas liannahu min al aadaan laga bilaabo maalintiiyaa bilaabatay kow iyo toban saacaad saddex qeyb u qeybinaysaa saddex qeyb markaa u qeybisid qeybta danbaa thuluthuley la yidhaahda ee dadka siday u haystaan ma aha inuu habeenkii laba iyo toban saac iska yahay tilqaa'iyan oo markii afar saac ay thuluthuleil ay tahay oo ugu dambeysa macnaheedi saas ma ah yanzilu rabbunaa baa soo degaya ila asamaai dunyaa samada dhow buu u soo degayaa kula leylatin habeen dhamaa habeen kasta xiina yabqa markuu baaqi noqonaya thuluthu leyli akhir thuluthu leyli alaakhiri dheh thuluthu habeenka qeybtiisa oo saddexaad al aakhiri ee dambeey saddex markaad habeenkuu dhigtid qeybka saddexaad qeybta oo ugu dambayso markay baaqi noqtou ilaahay soo degaya fayaquulu wuxuu leeyahay man yadcuuni yaa i baryaayo oo fa astajiiba lahu aan wax u ajiibaa man yasalunii yaa wax i weydiisanayo oo fa uctiyahu aan siiyaa man ystakfiruni yaa iga dembi dembi dhaaf dalbayo oo fa akfira lahu aan u dhaafaa dembiga mutafaqu calayh macnaa bukhaari iyo muslima isla wariye marka fiiri nicmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii markuu thuluthu leyli alaakhir uu soo dhammaado waqtigaas yuu ilaahay soo degaya waa waqtiga ilaahay uu yiri wa bilasxaari hum yastakfiruun fiir wabilasxaari hum yastakfiruun asxaarta waa habeenka waktiga saxarka waktiga dambeeya wa tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wa tamaca dadka muminiinta waktigaas oo kale waxa weya hurdada waa aaday ula xun tahay liannahu nicmada iyo raxamaadka iyo fadliga ilaahay waktigaas wax la koobi kara ma ah wlidalika laa taxrim nafsaka min qiyaami اleyl walow bqaliili min asaacaat qofkii inuu ku dadaalaa la rabaa marka sidaas awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay kama fi xadiiثi اlqudsi man yadcuunii faastajiiba lahu marka yanzilu rabuna fiire nabigaa noo sheegay dad inay yidhaahdaan ma ahe rabbiga ma ahee yanzilu amru rabbina waay ama yanzilu malakun min malaa'ikat illaahi waay ama yanzilu bimacnaa raxmat ullaahi waay waxa weeyaan nebiga wuu heli karay inuu intaas lafdiga laakiin yanzilu rabbunaa markuu yidhi oo ummadiisa kula khitaabay lafdigaas in sida uu yahay loola jeedo yay caddaynaysaa haddii laakiin yanzilu rabbunaa raxmada loola jeedo nebiga wuu sheegi lahay waa mid mida kale raxmada ilaahay fii kuli laxadaad ay soo degtaa wax la wada ogyahay waa raxmada ilaahay wax la koobi kara ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniin kuma gaar aha habeenkii aakhirkeeda wa ilaa annaga fi lleyl wa fi اnahaar wa fi اduhri wa fi sabaax waxaan ku soconnaa oo aan ku macnaha raxmada ilaahay weeyaan fii kuli laxadaat tatanazalu calayna marka in habeenka aakhirkeeda waxa soo degayo waa raxmada layidhah macnaheeda waxay noqonay maalinta inteeda kale raxma sooma degto wa hada cajiib weeyaan hadii la yidhaahdo yanzilu rabbunaa ma ahane malaku rabbinaa weeyaan lafdiga xadiidka qeybtiisa labaadaad diidayso fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahy maan leenahay mase fa yaquulu malagii wuxuu leeyahay ilaan fa yaquuluda faacilkeeda lafdiga faacilka yanzilu rabi faacilkiisa waay yanzilu rabbunaa soo degayo fayaquulu rabbiga wuxuu leeyahay haddaad malag tidhaahdid fayaquulu wuxuu leeyahy malagii man yadcuunii faastajiiba lahu malag maa dhihi kara yaa ibaryayan ducada malag maa la baryi karaa raxmad maa la bari karaa haddii amr la yidhaahdane amarka ilaahay fii kuli laxadaada uu soo dega yudabiru اlamra min asama ilى alard amarka ilaahay fi thuluth leyl akhiir kuma xirno marka yatacayanu an naquulu ina rabbana yanzilu xiina yabqa thuluthu leyl aakhir fayaquulu maa dukira fi lxadiid sidaas marka waxaa fiican intee maanta wakhtiga isaga qaadi lahayd ilaahay waa soo degaa in la yidhaahdo makhluuqaadkiin uu soo dhex galay noqonaysaa marka makhluuqaadka ilaahayna kuma dhex jiro haddii waa soo dega aan idhaahdana wuxuu shabaha makhluuqaadkiisa wabitaali naxnu nunazihu lah can dalika dad baa saas aaminsan sababta waxaa weeyaan nusuulkii oo ilaahay iyo bani aadamka nusuulkoodii uu iskugu qiyaas qaatay marka waxa waaye likuli likullin eh, min alkhaaliqi wاlmakhluuq nusuul yaliiqu bih ilaahay waa soo degaa marka lagu leeyahay waa nuzuul yaliiqu bihi jala jalaaluh ayadoo ilaahay ou yanzilu ilaa samaai dunya yaad haddana waxaad ictiqaadinaysaa anahu fowqa carshihi wallahu laa tuxiitu bihi lmakhluuqaatu makhluuqaadka oo ilaahay abuur ilaahay ma koobi karto marka waxa weeyaan samaai dunyaa ilaahay daraf u noqonaysa asiga madruufa u noqonaa sidaas ma ilaahay waa soo degayaa markii aan idhaahdo yani eh, in macnaheedii marka carshigii khaali buu ilaahay ka noqday oo marka lahay calaa carshihi baa meeshii ka baxday macnahaas oo dhan ma ah ilaahay markii makhluuqaadkiisa loo fiiriyo waxay yihiin mabala habo ayaga dhan in kaana kursiyuhu binisbati lilmakhluuqaat markii loo fiiriyo haddii yihiin ka xalaqatin fi falaat fa kayfa danuka birabbi alcaalamiin marka nusuustaas inaad sideeda u aamintid maskaxdaada kayfiyadeeda kuma keeni karaysid sidaas bay ay nusuusta tahay ayib marka taas waxa weeyaan ithbaatu nuzuuli lirabbi alcaalamiina fi lxadiidi asaxiix musanifka hal xadiid ayuu ku gaabsaday markaan saabuni soo akhrina caqiidadii ah asxaab alxadiid waxa weeyaan miaati riwaayaat yuu isdaba dhigay intana wuxuu le waqowluhu llaahu ashadu farxa bitowbati cabdihi اlmumin اtaa'ibi min axadikum biraaxilatihi intana waxaa laga hadlayaa ihbaatu ana allaha yafraxu wayadxaku wayacjab ilaahay inuu farxayo ilaahay inuu qoslayo ilaahay inuu la yaabayo laakiin waxaad aada uga fogaataa markii ilaahay wuu farxayaa la leeyahay in faraxa bani aadamka a ah, aada ugu qiyaas qaadatid midka ilaahay allaahu yafraxu bimaa yaliiqu calaa maa yaliiqu bihi wayadxaku calaa maa yaliiqu bihi wayacjabu calaa maa yaliiqu bihi markaad tidhaahdid ilaahay wuu qoslayaa qosl afaa laga qoslaa haddii la qosla ilkaas soo baxayo haadaa daxiku lmakhluuqiin wa laakiin waxa weeyaan khaaliqa daxigiisa wuu ka duwan yahay wa yacjabu cajabka waxaa weya binisbati lilmakhluuq an yaxduda shayun yujhalu can sababihi ilaahay wuxuu jaahil ka yahay ma ah ma jirto marka alcajabu almuthbatu lilaahi gayru alcajabi almuthbati lilmakhluuq labadiiba way kala fog yihiin axaadiidtan aana soo aroorta kuu sheegaya wuxuu leeyahay llaahu ilaahi baa ashaddu yaa ka daran faraxan xagga faraxa bitowbati cabdihi adoonkiisa towbadiisa ou ku farxa cabdigii almumini muminka ahay ataa'ibi ee towba keenay min axadikum ou kaga farax badan yahay biraaxilatii ou ku farxa idaa wajadaha bacda an tadila canhu xadiidkii dheeray nabiga wuxuu yiri yacni farxadda ilaahay uu addoonkiisa markuu soo qaabilo ku farxayo iyadoo macnaheeda noola soo dhoweynayo yaa ilaahay wuxuu nabigiisa noo sheegay axadkiina oo meel falaad i socdo daababuu wataa raashiinkii iyo biyihii u saaran waa hashi ama ama ritigii ama faraskii markaasuu geed intuu ku xirtay yuu hoos jiiftay markaasay ka dhaqaaqday waa meel falaad ah wuu iska hurday saacaad moorkuu hurday u soo kacay hadduu soo kacaba waxa weeyaan hashi meeshi ma joogto marka ninkii waxaa waaye ayqana alhalaag inuu dhimanayo meesha uu joogo cid ma degano biyo male meel laga aada male daabadii watay ou meel ku gaari lahay oo biyi i raashinka u saarnaayeenna way ka dhuntay marka waxa weyaan meel u dhaqaaqa male isaga jeeftay ou isaga soo noqday kolaba waa dhimanaysaa waxbaha isdhiban uri markaasuu indhaha markuu kala qaaday yaa daabadii ka maqnayd you arkay geedkiu hoos jiifay ou lahay waa isaga dhimanaysaa ayadoo caleynteedii daaqayso geedka caleyntiisa daaqayso markaasuu hashisaan u fiiriyey markaasuu wuxuu arkay hashiisiyo meesha eh, taagan oo biyihii iyo raashinka ay u saaran yihiin markaasuu waxa weeyaan akhtaa min shidati اlfarax wuxuu iri allaahuma anta cabdii wa ana rabuka meeshuu dhihi laha allaahuma anta rabbii wa ana cabduka akhtaa min shiddati اlfarax ninkaas siduu ugu farxay daabadiisa ilaahay wuu kaga farax badan yahay addoonkiisoo xumaay markuu ilaahay u soo laabto ilaahay wuu ku farxayaa farxid ka badan qofkaas daabadiisi ay ka dhuntay markuu helay soo ugu farxay farxid ka badanoo ilaahay u farxayaa marka tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun marka ilaahay in loo noqdaaho wax ka wanaagsan ma dadka mu'miniinta waxaa lagu tilmaami jiray awah qofki inuu yahay inahu la awaahun xaliim baa nabiy laahi ibraahim lagu tilmaamay marka hadda fiiri ihbaatu lfaraxi lilahi tacaala laakiin faraxaas calaa maa yaliiqu bihi jala jalaaluh faraxa annaga sida ay nagu dhalanayso oo inbisaad wa inshiraax fi lqalbi ah bani aadamka waa faraxiisa waay laakiin faraxa oo ilaahay ou leeyahay keyfiyadeeda ma naqaano laakiin nuhbitu ana allaha yafraxu marka faraxaas dada waxay ku fasirayaan waxa weeyaan iraadatu thawaab ma aha thawaabka waxa wa natiijat lfarx ilaahay addoonkiisa markuu ku farxo waxaa ka imaanaya oo ka ratimayo inuu dembiga u dhaafo inuu dhib badan ilaahay uu ka dulqaado waa natiijadii farxa ou ilaahay ku farxay adoonkaas waay laakiin laguma fasirayo iraadatu thawaab laguma fasiri karo laba macnay kala yihin waxaa la lamidi wa qowluhu salى اllahu alayh wasalam yadxaku اllahu ilaahi wuu u qoslaa ilaa rajulayni laba rajul intii ka ah yaqtulu axaduhumaa midkooda ou dilaya alaakhara midka kale kilaahumaa labadoodina yadkhulu اljannata ilaahi subxaanahu wa tacaala labadaas nin wuu u qoslaa marka waa maxay axaduhumaa yaqtul aakhar labadii nin oo midkood midkii kale uu dilay ee jannada haddana isugu imaanayaan waxay ku suura suurageli kartaa baa liri ninaa muslina jihaadu galay gaaladii uu la jihaaday nin kamid ahoo ayaa dilay muslimkiyaa la dilay muslimkii shahiidow noqday ilaaha dembiguu dhaafay jannadiiu saas ku galay kii gaalka ahay oo dilay yaa ilaahay haddana wuxuu ku manaystay inuu soo hanuuno islaamki soo galo dembigiisaa ilaahay u dhaafi qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salafa markaasuu asagana jannadii soo galay labadii isdishay yay jannadii haddana waa kuwada kulmeen liannahu mid kastaba mabda buu ku dhintay marka hore kii hore la mabda diini ah lagu dilay jannau ku galay kii kalena wuxuu kii hore jannada ku galo asna mutaysto asna islaamkiu soo galay marka labadoodii waxa weeyaan waa wax lagu farxo oo macnaha eh, eh, qiimo badan lewo marka yadxaku اllaahu yuu yiri e, nebiga uu ka cabiray ilaa rajulayni dad baa waxay leeyihiin ma ahane daxigaas bimacnaa aridaa baa lagala jeeda sax waay addaxik ilaahay markuu u qas labadaas macnaha waxaa ka laazimayo lawaasimu daxik inuu ilaahay raalli kaa noqdo laakiin in daxigi ridaa lagu fasira laba sifoo kala duwan ilaahi yarda wa ayda subxaanah wa tacaala yadxaku waa laba macno mid kastana waxa weeyaan eh, eh, macno gooni oo midka kale ka duwayn leedahay wa qowluhu waxa weeyaan cajiba rabbuna min qunuudi cibaadihi wa qurbi khiyarihi yanduru ilaykum asliina qaniiina fayadalu yadxaku ilaa akhiri اlxadiid cajiba rabbunaa rabbigiina wuu la yaabay yaabitaankaas ma aha mid sabab ay keentay shay laga jaahil yahay oo dhacay awgeed cajab ou keenay ma aha adiga markaad maanta afka gacanta saaranaysid wax la yaable markaad aragtid waxaad ula yaabaysaa say waxaan ku dhaceenaad leedahay ilaahay caalimu lgheybi washahaada wax kasta hore buu usii ogyahay marka cajabka ilaahay ghayra cajabina naxnu min qunuudi cibaadihi buu ilaahay la yaabaa addoomankiisay ugu quusanayaan iyo wa qurbi khiyarihi ilaahay bedelkiisa ama doorintaankiisa ou doorin karo wax kasta si u dhowdahay waxa weeyaan adoomanka markay dhib yar iyo shida ay ku dhacdo isla markii waxa weeyaan wuxuu leeyahay khalaas aniga waxa weeyaan waa i dhaaftay arrintan ayada meel oo laga laabta male mushkilaan ku dhexdhacay qofkii wuu iska quusanaa naxariista ilaahay buu ka quusanaa marka ilaahay wuxuu la yaabaa addoomanka say u dhow inay u quustaan waxaa la yaab leeyi wa qurbi khiyarihi ilaahay dooritaankiisa ou doo macnaha ou takhyiir waay khiyarkaas min atakhyiir wa qurbi khiyarihi wa qurbi takhyiiri ilaahay doori wixii inuu dooriyo ou bedelo say u dhow tahay ku haysa maalan jiraa kugu dhacday jiradii aad bay qofki meel xun ka gaarsiisay qofki waxaa laga yaabaa inuu yihahdo khalaas aniga lugtayda aakhira ujeedaa jiradan jira aan aan ka caafimaada uma eko mithaal ahaan waay qofka sidaas uu quusanayo iyo ilaahay inuu bedelo jiradii uu caafimaad ugu bedelisay u dhow dahay oy ilaahay ugu sahlan tahay jala jalaaluhu yaa wax lala yaaba ah addoomanka waxyar haday ku dhacaan isla markii way quusanayaan mathalan xoolo ula xooliyaa ka baabaay ya-siyaa galaya faqiirnimo mooye wax kaloo isugaya ma jirtaan uu leeyahy marka sida ilaahay agtiisa ugu sahlan tahay inuu qofkaa tanaad laga dhigo xoolihii loo soo celiyana waxay la tahay malaha marka wax lala yaabo waxaa ah cajiba rabbunaa min qunuuti cibaadihi addoomankiisa quusashadaasi oo min raxmatihi ay ka quusanayaan iyo wa qurbi khiyarihi ilaahay inuu arintaas oo wax ka bedela say u dhowdahay yanduru ilaykum ilaahay waa idinsoo fiirinayaa asliina xaal aad tihiin kuwa oo dhibaataysan qaniiina xaal aad tihiin kuwa quustay asliina sidaasna waa loo dalbday aaziliinana waa la yidhi alazlu aw alaazalu macnaheeda waxaa weeyaan ashiddatu waatacab qofka dhib markuu ku jiro yaa la yidhaahda fa yadalu yadxaku ilaahay wuxuu ahaana mid oo idin qoslayo yaclamu wuxuu ogyahay yahay ana farajakum farajkiina oo dhibka in ladinka dulqaada qariibun inay dhowdahay ayib marka xadiidkaas waxa weeyaan sanadkiisa fiihi kalaam bal qaala gayru waaxidi min alxufaad annahu xadiiثu ضaciif لأna fi sanadihi abaa raziin waqad jahalahu ibn qutayba wbn اlqaطaan wالdahabi wagayruhu waa majhuul majhuul waxaa la yihahdaa man laa yucraf fiihi jarxun walaa tacdiil sunada nebiga lama qaadan karo ilaa wixii ayada sugnaada maahayn laakiin lafdi kale uu wariyey imaamu axmed wagayruhu daxika rabuna caza wajala min qunuudi cibaadihi wa qurbi khiyarihi faqaala abu rasiin awayadxaku rabu caza wajala qaala nacam qaala lan nacdima min rabin yadxaku khayran xadiidkaas waxaa leeyahy bituruqihi waxa weya xadiid thaabit ah xataa ina alalbaniya raximah اllahu tacaala qad saxaxahu abuuraziin baa wuxuu yihi aw yadxaku rabu caza wajal nabigu weydiiye rabbiga ma noo qoslaa buu ihi nebigaa wuxuu ugu jawaaba nacam faqaala abuuraziin wuxuu ihi lan nacdima waaimeyna min rabbin yadxaku rabbi qoslaya khayranka waaimeyna buu ihi yani maadaama ilaahay ouba anaga noo qoslayo waanaka waaimeyna buu ihi xadiidkaas lafdigaas dad culamada kamid ah yaa saxiix yeeleen wain kaana fi sanadihi dalika arajul ayib waxaa kamida wa qowluhu laa tazaalu jahannamu wa mima yajibu اliimaanu bihi maa warada fi qowlihi salى اllahu alayh wasalam laa tazaalu jahannamu yulqى fiiha wa hiya taqulu hal min masiidi xataa yadaca rabu اlcizati fiiha rijlahu w fii riwaayati calayha qadamahu fayanzawi bacduha ilaa bacdi fataquulu qad qad wa qowluhu sal allahu alayh wasalam laa tasaalu jahannamu ka zuuli mayso yulqaa fiiha dadkii in lagu tuurayo dadkii mukalafiinta insii jinniga kuwooda caasiyiinta ah jahanamaa lagu wada tuuray waa lagu sii guraya wahiya taquulu mar waxay leedahay hal min masiid dheeraad ma jirta yowma naquulu lijahanama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiid fiiri waa maalin aada u adag waay wixii khalaa'iqda ah oo mukalafiinta kuwoodii ahay caasiinta ahay oo gaaladii laga soo bilaabo yaa lagu gurayaa kulamaa afwaaj lagu tuuro yaa waxay leey hal min masiid ilaahayna wuxuu u ballan qaaday jannada iyo naartaba inuu mid kastaba buuxiyo walikilaykuma milukuma yuu ilaahay u ballan qaaday xadiid saxiixa mid kastoo adinka labadiina idinkamida ah, waxaad igu leedihiin in idiin buuxiyo jannadana dadka ahlu khayrka laga buuxina naartana dadka ahlu sharta ilahay wuxuu uri laamla ana jahannama min aljinati waannaasi ajmaciin jahanama waa la buuxinaya marka dadka lagu wada tuuro yahay mar kasta waxay leedahay hal min masiid marka ballankii ilaahay nin la fuliyana waa la rabaa xataa yadaca rabu اlcizati allaha awoodda rabbiga intuu ka dejiyo fiiha fii janaari jahanama rijlahu lugtiisa wa fii riwaayatina waxa weeyaan calayha qadamahu gomadiisa waa isku macno waa isfasirayaan jahanama ma buuxsamayso ilaahay ilaa uu lugtiisa afkeeda uu ka saaro fa yanzawi bacduhaa markaasaa waxaa isu dunmaya bacdigeeda ilaa bacdin markii ilaahay lugtiisa uu lugta afka ka saaro ayada dhanbaa isku soo aruureyso wixii faraaqa ahayd oo halaygu soo dara ay leeahayd marka caloosheeda isku soo dhowaanayo fa waxay leedahay qad qad waa waa igu filan tahay bas bas waa macnaha waa buuxsamay marka waxa weeyaan inta ithbaat rijli lilaahi tabaaraka wa tacaala nabigaa noo sheego wuxuu ri xataa yadaca rabu lcizati fiiha rijlahu haddii ilaahay in rijli loo sheega ay xun tahay nebigiisa kuma sifay lahayn dadka lagula hadlayane dad oo dhan oo ah wada jiray nin caalim ah nin mubtadi a ah, nin acraabi ah rijlina macnaa loo yaqaanaa macnahaas luqa ahaan loo yaqaano macno ka duwan hadday ay lahaan lahayd nebiga inuu caddeeya inuu raacsiyaa waajib noqon lahayd maadaama sideeda lagu dhaafay yaa waxaa waajib ah in ilaahay wuxuu nebigiisa ku sifeeyey aan u sheegno annagoo aaminsan in ilaahay rijliga loo sheegay ininka ratibmaynin in makhluuqaadkii uu ilaahay lamid yahay sidii gacantii hore aan usoo sheegnay cayntii aan usoo sheegnay samciga aan usoo sheegnay falilaahi sifaatuhu اlculaa walahu asmaauhu اlxusna laysa kamithlihi shay wa huwa samiicu اlbasiir ayb taas weeyaan waxaa kamide wa qowluhu yaquulu tacaala yaa aadamu fayaquulu labayka wasacdayka fayunaadii bisawtin ina allaha yamuruka an tukhrija min duriyatika bacha ila annaar intana waxaa laga hadlayaa ithbaatu alkalaami lilahi tacaala wa ana kalaamahu cibaaratu can sawtin wa xuruuf dad baa waxay leeyihiin ilaahay kalaamkiisa macnan qaaimu binafsihi waa macno sida oo duuduuban oo sifa ah oon xuruuf lahayn oon sawd lahayn marka musanifku wuxuu kuu sheegaa waxaas wax la fahmi kara maaha falsafo wa kalaam markii la yidhi ilaahay addoominkiisa waa la hadlaa markii la yidhi wixii kalaam ahoo la fahmi karo ilaahay inuu kula hadlayo oo sawdna laga maqlayo xuruufna kalaamkaas uu leeyahay markaasuu wuxuu iri nabiga yaquulu tacaala ilaahi wuxuu dhihi doonaa yaa aadamu aadamow fayaquulu aadam wuxuu leeyay labayka wa sacdayka waan ku ajiibay fayunaadii ilaahay wuxuu aadam ugu naadinaa bisawtin bisawtin sawtkaas waay fiiri kalaamka ilaahay cibaara can sawt inuu yahay ee la maqlayo wax badan baan soo dhaafnay ilaahay inuu nebi muuse iyo asiga isla hadleen wax badanna ay isdhaafsadeen ba inii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa الصلاة الsalaata إلى ilaa an qaala tacaala wamaa tilka biyamiinika ya muusa qaala hiya casaaya atawakau calayha wa ahushu biha calaa ghanami waliya fiiha maaaribu ukhraa wax cad a layskula hadlay muusena uu fahmayo ilaahina subxaanahu wa tacaala uu u ajiibay markuu muuse wax weydiiyey oo markaa hadal lays dhaafsaday marka fiiri hadalkaas waa leeyahay xuruufna waa leeyahay wa huwa min sifaati اllahi tacaala marka nabiyullaahi aadam ilaahay sawdkiisa u maqlayaa maxaa lagu leeyahay ina allaha ilaahay yaamuruka aadam wuxuu ku farayaa an tukhrija inad soo bixisid min duriyatika caruurtaada xaggooda bacthan qeyb ila naari aad u soo bixisid qiyaamada aadam waxyaalaha uu la yahay min duuni alambiyaa buu ka mid yahay markii oo maxsharka laysugu yimaada banka oo qiyaamada ah oo dadka qoraxda loo soo dhaweeyo oo meesha ugu daran ay marayso yaa nebi aadam loo yeeraya markaasaa waxaa laleeyahay caruurtaada leanna wixii bani aadamka oo dhan asay ka farcameen markaasaa waxaa laleeyahay caruurtaadu waxay naar u waajibtoo dhan soo bixi markaasuu nabi aadam weydiina waxau le ilaah waa imisa markaasaa laleeyahay min kulli alfin tisca miatin wa tiscatan wa tisciina kun kasta sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naartu u soo bixi <laughs> maxaaba soo haray hal xabo kunkii qufoodba hal qufaa naarta jannadii ka galay inta kale waa naaray galaya fiiri marka waa maalinta yowma yajcalu wuldaana shiiba asamaau munfatirun bihi kaana wacduhu mafcuulan waa markii caruurta xataa madaxooda cinroobaysa min howli lmowqif maalinkaas waa markii saxaabada sidaas nabiga xadiidkan u sheegay kulligood waxay bilaabeen inay wada ooyaan markaasuu uri nabiga ha cabsanina waxaan rajaynayaa buu iri an takuunuu maxaan ku iraahdaa rubca ahli اljanna an takunuu thulutha ahli اljanna an takunuu nisfa ahli اljanna markaasuu nabigu wuxuu ri ma ahane laba ummad baa idinla jirta buu ri maa yakuunaani min ummati ilaa kaharatah oo waxaa weye ibliis iyo wixii ka farcamay iyo yajuuj wa majuuj a tirada ku jira buuri murug ha gelina yajuuj majuuj haddii hala tiri la yihahdo ayagaa malaayiin joor idinka badan ibliis waman tafaraca minhu milyaaraada idinka badan yihiin marka kuwaasaa tirada ku jiro waxa badinaya oo tiscu mia tisca tisciin adinka iyo dadkiina muslimiinta iyo almuslimuuna min kuli umam wax yaray noqonaya markii umamtaas loo fiiriyo tiibaa marka saxaabada ay ku degtay marka ulajeedada waxa weeyaan fayunaadii ilaahi wuu u naadinaa aadam bisawti sawd haddii la yirina xuruufna waa ku jirta ina allaha yaamuruka an tukhrija min duryatika bacthan ila annaar waa qismi yar oo xadiid tawiil ah oo marka ay dadka leeyihiin ay nuux u tagayaan ay leeyihiin anta awalu rusul haddana ay ibraahim u tagayaan haddana muuse u tagayan haddana ciise u tagayaan marka dambe nebi maxamed ay u imaanayaan oo ilaahay u shafeeca xadiidkii tawiilka ahay weeyaan wa qowluhu baa kamid waxa in la rumeeya ay waajib tahay maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabuhu walaysa baynahu wa baynahu tarjumaan xadiidkaas isna bukhaari baa wariyey maa minkum idinka mid maaha min axadin idinka mid ma aha ilaa sayukalimuhu rabuhu rabbigiisaa la hadli doono walaysa baynahu i wa baynahu tarjumaan qofka lala hadlaya iyo ilaahay wax u tarjumayana ma jiraan fiiri xadiidkaas maa minkum min axadi ilaa sayukalimu rabuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan ilaahay asagaaba ku abuuray luqada aad ku hadlaysana asaa kuu abuuray tarjumaan uma baahnid luqa kasta ku hadal luqa shiina lagu hadlo soomaali ku hadal carabi ku hadal waxaad rabta ku hadal waxaa weyaan ilaahay subxaanahu watacaala hadalkaada wuu fahmaya asigana kiisa wuu ku marka qofkii ilaahay la horgeeyo waxaa la yihi fayandura aymana minhu midigtiisau fiirina waxa ka jiro wax kala arki maayo ilaa camalkiisi mooye wayandura aysara minhu wax kala arki maayo camalkiisa maahayn wayanduru amaamahu falaa yaraa ila naara tilqaaa wajhi waxa lagu badbaadi karaa camal inaad qabatid unbaa lagu badbaadi karaa ayb taas waxa weeyaan waxay tusinaysaa ithbaatu اlkalaami lilahi tabaaraka wa tacaala ilaahay in lala hadlayo ilaahay hadalkiisana uu la fahmayo makhluuqaadkao dhanne lala xisaabtamayo wa qowluhu fi ruqyati اlmariid rabuna allahu aladii fi الsamaai taqadas smuhu taqadasa smuka amruka fi الsamaai wاlardi kamaa raxmatuka fi الsamaa ijcal raxmataka fi اlardi ilى aakhirih xadiidkanna wuxuu iri wa qowluhu yaa kamida wax in la rumeeya ay waajib tahay fii ruqyati اlmariidi ninka jiran waxa lagu tufayo ou nebiga yidhi rabbunaa rabbigeenna allahu weeyaan aladii rabbigoo fi samaai kor naga jiro taqadasa smuka ilaahu ismigaada waa nasahnaaday tahura ismuka wa amruka fi samaai wاlard ilaahu amarkaada samada ardada amarkaada ka socdo oo yudabiru amra min aلsamaai ilى ard kamaa raxmatuka fi الsamaa ilaahu raxmadaasay samada ugu jirto ijcal raxmataka fi lardi ilaahu raxmadaadana ardada soo yeel ikfir lanaa ilaahw noo dhaaf xuubanaa dembigeenna weyn iyo khataayaana dembiyeenalka yaryar anta rabu ayibiina dadka wanaagsan rabbigoodaa tahay anzil ramataka raxmatan deji oo min raxmatika raxmadaada raxmadooyinka mid a ilaahu soo deji wa shifaaan ilaahu soo deji min shifaaika kamide calaa haada alwajaci qofkan xanuunsan haddii saas lagu aqriyo fayabra'a ou markaa fayabra'a ou caafimaado xadiidkaas musanifka sidii aada arkaysid wuxuu iri rawaahu xadiiثu xasan rawaahu abu daawud wagayruhu xadiidkan abu daawud inasaa'i keyrkiisaa wariyeen laakiin sidii musanifka yiri ma ah xadiid xasan ma ah xadiidkan waxaa waye bijamiici turuqii madaarkiisa waxaa ku dhex jiro nin la yiraahdo ziyaada ibnu muxamed alansaari ninkaas waxaa laisku waafaqsan yahay anahu munkar اxadiiث inuu yahay yani inuu daciif yahay aada uu daciif u yahay ibnu xajar markuu tarjamadiisa fi taqriib ka hadlaya wuxuu iri ziyaad ibnu muxamed alansaari munkar اxadiiث buuri marka lama dhihi karo xadiiث sidaas oo kale xasan lama dhihi karo walidaalika gayru waaxidi min ahli العلم xataa mutaakhiriinta albani uu ka mid yaa marna wuxuu yihi albani munkar ad munkar waa xadiidkan uu yihi marna wuxuu yihi daciifun jiddan aad buu daciif u yahay xataa lafdigiisa rakaakaa ku jirto oo waxaad arkaysaa kamaa raxmatuka fi samaa ijcal raxmataka fi lardi ilaahay raxmadiisa ardadana way joogtaa samadana way joogtaa raxmada ilaahay samada say ilaahu raxmadaada samada say u joogta ardada u soo deji macnaheedi maaha allahuma in sida la yiraahdo raxmo gaar ah lagala jeedaa laakiin lafdigaas waxa weyaan calaa kuli xaal xadiidkan bihada lafdi wa in rawaahu abu daawuud wاnasaa'i fahuwa xadiiثu daciif ayib wa qowluhu yaa kamida waxa in la rumeeya ay waajib tahay fi ma dala calayhi qowluhu alaa taamanuunii wa ana amiinu man fi الsamaa nabigaasoo dadkii la hadlaya wuxuu iri alaa ta'manuunii miyaadan i aaminaynin wa ana amiinu man fi samaa allahaas kor naga jiro ninku aaminay baan aniga ahay oo risaaladii ii dhiibay nabiga mu'taman waaye risaala loo aaminay hadduuba rabbiga i aaminay ou mu'tamanu adinkoo oo aniga ladiin soo diray miyaadan i aaminaynin oo waxaan idiin sheego inay run yihiin miyaadan iga qaadanaynin marka ihbaatu اlculuwi lilahi tabaaraka wa tacaala amiinu man fi الsamaa macnaheeda maa ilaahay samada ku dhex jiray lam yaqul bidalika axad laa mubtadica walaa sunna samadu ilaahay ku dhex jiraa nin dhahaya ma laha laakiin samada bimacna fowq yaa lagala jeeda allihii kor naga jiray waay marka man fi samaa man cala samaa waay fiidaas bimacnaa cala bay ku timaada mar badanna horeyaan usoo sheegnay wa qowluhu xadiiثun xasanu صaxiix buu iri xadiiثun صaxiix weeyaan ayb wa qowluhu wاlcarshu fowqa اlmaai wاllahu fowqa اlcarshi wa huwa yaclamu maa antum calayhi wuxuu iri xadiidkan wاlcarshu carshigii fowqa اlmaai wa kaana carshuhu cala almaa waatay quraanka kariimkaaba saas usoo aray ilaahay subxaanahu watacaala carshigiisa makhluuqaadka asaa ugu sareeyo carshigaas waxaa ku xiga ma biyobaa ku xigo wallaahu ilaahayna fowqa alcarshi carshiguu kasii sareeyaa wahwa ilaahay asagoo fowqa alcarshi ah you yaclamu wuxuu ogyahay maa antum caleyh waxaad ku sugan tihiin macakum bimacnaa qariibun minaa bicilmihi wa ixaatatihi wa qudratihi ilaahay wuu noo soo dhow yahay cilmigiisa wax aan asagoo fowqa carshiga uu ogyahay wax dhan oo meesha wax ka dhacay oo dhan wuu ogyahay lafdigaas <clears throat> ibnu mascuud baa laga wariyey cabaas ibn ibn lmualib na waa laga wariyay can اnabiy sala اllahu alayh wasalam labadaas lafdi marka laysku daro yacni midna waa mowquuf cala bni mascuud midna waa marfuuc oo waxaa laga wariyay cabaas ibn abdibni muطalib oo saxaabi ah midka marfuuca ah fii sanadihi kalaam laakiin qowl ibnu mascuud lahu طuruq wa huwa thaabit canhu marka hada alqowlu maca hada alathar yataqawayaani bal hadaa u fiirsatid ibnu mascuud qowlkiisa mima laa yuqaalu bira'yi waxa weeyaan hadduu saxaabiga wax ka hadlo oo aan xagga ijtihaadka laga dhihi aan ijtihaad lagu keeni karin oo kheybiyaad hadduu ka hadlo oo ay ka mid tahay wuxuu yeeshanayaa xukmu lmarfuuc liannahu ibnu mascuud ilaahay wuxuu asiga nebigiisa u sheegin ou asigana indhihiisa ku arkin kama hadli karo ashyaadan waa qeybiyaadkay ka mid tahay inuu yidhaahdo walcarshu fowqa almaa wallaahu fowqa alcarshi wahwa aclamu maa antum calayhi waxa weeyaan fahmi laguma keeni kare waxay daliil u tahay nebiga inuu ka maqlay marka hada almowquuf yataxawalu ilaa marfuuc lafdigiisana waxa weeyaan qur-aankii waa wax badan tusiyey allahu fowqa alcarshi inuu yahay waa tii todobadii aaya aan usoo sheegin waalcarshu fowqa almaa inuu yahay wa kaana carshuhu cala almaa wa huwa yaclamu maa antum calayhine wallaahu yaclamu eh, wa huwa macakum aynamaa kuntum wallaahu bimaa tacmaluuna caliim ay aayaad badan ku soo arortay marka faqro kastaba maa min faqratin ilaa wayadulu calayha eh, kalaam اllahi tabaaraka wa tacaala wa qowluhu yaa kamid e, waxa in la qaata ay waajib tahay liljaariyati uu nabiga ku yiri ayna allaahu uu ku yiri qaalat waxay tiri fi samaa kor buu naga jiraa qaala wuxuu iri man ana aniga yaan ahay qaalat waxay tiri anta rasuulu llaahi qaala nabigu wuxuu iri actiqhaa xuray fa inahaa mumina fiiri eh, qofka hadday kafaara ku waajibto waxyaalaha laasimka ku ah waxa weeyaan meelaha qaarkeed kafaaraa ku waajibta kafaaradii waxaa ka mid eh haddii qofkii muminka a qofkii muslimka ah, qof mumina dilay waxaa ka waajib ah cidqu raqabati mumina in mumina in la xureeyo marka nin baa wuxuu doonay adoon yar gabar adoon ah inuu kafaaradii ku guto marka inuu ku taakudo kafaaradii inay gudi karta in kale uu nebiga u keenay owr ilaahay rasuulkiisa qofkaan in xoreyaan rabaa marka sifaadkii ilaahay uu raqabada ku tilmaamay macnaha ma oofsan tahay sifadii ma haysata markaasuu nabiga weydiiyo wuxuu ku yiri ayna allah markaasay tiri fi samaa korow jira markaasuu nebigu wuxuu iri man ana adiga rasuulullaahi baa tahay nebigu wuxuu ihi qofkan labadaas haddayba rumaysay waa mu'minad oo cidqu raqaba mu'minay soo gelaysaa actiqha fa innaha mu'mina marka maxay daliil u tahay gabadhaas yar oo la filayay inaysan waxba aqoonin oo xataa islaamkeeda ninkii keenay uu ka shakisnaay inay wax rumaysan tahay in kale nebiga markuu imtixaanay labadan shay ay ku waajibtay nebigu wuxuu u sugay labadaas ay ka jawaabtay awgeed inay mumino tahay buu u jawaabay oo wixii ka dambeeyay inay qaadatay oo macnaha ay asaaskii la timiday ay daliil u tahay marka in e, qofkaas waxay garatay gabadhaas in dad badanoo culimo ay garan waayaan maanta oo ilaahay culuwuhu calaa carshihi ay ka murmaan wax laga murugooda waayo qaarkood oo suu ladab yaa waxay leeyiin maya gabadhaas waa waalneed gabadh iska waalanay aheyd wax hadalkeeda laga soo qaadaya ma waxa weeyaan taas waa istihzaa nebiga lagu jeesjeesay liannahu nebigana wuxuu ku tilmaamay mu'minad inay tahay adigana waxaad leedahay waa qof yaroo iska waalanoo waxba hadalkeeda laga soo qaadi maayo nebigana wuxuu iri kafaara way guddaa waa qof mu'mina imtixaankuu nebiga ka qaaday way ku najaxday adigana waxaad leedahay waxay tahay malaha waxyaalaha oo qofka bani aadamka ah laga yaabo inuu islaamka kaga baxay kamid tahay asukhriyatu billahi wa rasuulih marka qofku waa inuu iska fiiriya bisarfi nadari qofkan waxay tahay xaalkeeda laakiin hadalka nebiga bal fiiri imtixaankuu ka qaaday nebiga iqraar calaa annaha mu'mina marka inaad adiga tiraahdid wax ka jira ma laha waxa weeyaan wax laga xumaado waa runti ayb intaas aan ku ekayna maanta wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin